بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الناظم رحمه الله باب الأفعال أفعالهم ثلاثة في الواقع ماض وفعل الأمر والمضارع فالماضي مفتوح الأخير انقطع عن مضمر محرك به رفع فإن أتى مع الضمير سكنا وضمه مع واو جمع عينا والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون وافتتحوا مضارعا بواحد من الحروف الأربع الزوائد همز ونون وكذا ياء وتاء يجمعها قولي أنيت يا فتى وحيث كانت في رباعي تضم وفتحها فيما سواه ملتزم waayahay waxaynu ku guda jirnay baabkii ahaa baab lafcaal baabkaasi baab lafcaal sheekhu raximah llahu tacaala waxa uu kaga warramayaaba inu nidhi saddex arrimood arrinta koowaadi waa tacriif alafcaal afcaasha tacriifkeeda masalada labaad ee uu ka baxsiyaya ama uu kaga warramaya waa aqsaam alafcaal afcaashu qaybaha ay leedahay masalada saddexaad waa axkaam alafcaal afcaashu axkaamta ay yeelatay marka xalay waxaynu qaadanay tacriifkii afcaasha iyo aqsaamtii afcaasha iyo aqsaamtaasi afcaashu ay u qaybsantay mid ka mid a ah axkaamtiisii iyo xaaladaha u marayo waana maadiga ka labaad baynu markaa insha allah cashirkeenu ka bilaabmi doonaa sheekhu waxa uu yidhi wاlmru mabniyu calى sukuni aw xadfi xarfi cilati aw nuni wlmru amarkii ama wlmru ay wa ficlulamri amarka ficilkiisu mabniyun mid la binayn weeyi cala sukuni sukuun dushii mid lagu binayn weeyi aw xadfi xarfi cilatin aw calaa xadfi xarfi cilatin cilada xarafkeeda xarafka jaritaankiisa mid lagu binayn weeyi aw nuunin aw calaa xadfi nuunin ama nuun goynteed mid lagu binayn weeyi ficilkii amarna halkaa bidbu sheekhu kaga warramayba uu ku khulaasayey wuxuu leeyahay amarka sukuun baa lagu binaya bu leyahay sheekhu ama waxaa lagu bineeya xadfu xarfulcilla ama waxa lagu bineeya xadfu nuun kitaabkii hore ajrumigaana waynu ku soo marnay inagoo faahfaahinay amarka isaguna afar xaaladood bu mari maratan yubna cala sukun wa maratan yubna cala alfatxi wa maratan yubna cala xadfi xarfi lcilla wa maratan yubna cala xadfi nuun afartaasu isaguna maraya maratan yubna cala sukuun mar waxaa lagu binaynayaa sukuun mata waa xilima wa idaa kaana saxiixa alaakhiri oo marka uu yahay saxiixulaakhir marka uu yahay ee akhirkiisu yahay walam yatasil bihi alifu thnayni wa waaw ljamaacati wa yaau lmu'anatati almukhaaaba wa nuunu tawkiid intaasi marka ayna la xidhiidhin alifu thnayn waaw jamaaca yaau lmu'anata almukhaataba iyo nuunu tawkiid maxaa lagu binaynayaa ya sukun baa lagu binaynaya sukun lagu binaynaya tusaale idrib idrib ka warrama idrib sukun baa lagu binayey waa ficlu amr mabniyun cala sukun limaada de waa saxiixulakhir mana saxiixulakhirayn ma waxba la xidhiidsada od arkaysaa ma waxba lama xidhiidsa marka sukun baa isaga saas loogu binaynaya idhab waka اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل اعتزل adabkaynu ku gaari doonaa اعتزل waa ficl amar اعتزل ذikr الأغاني والغزل waqul mayna ficla marayn wajanib mayna ficla marayn intaba maxaa lagu wada biniyey se sukuun baa lagu marka lagu binaynayo marka uu saxiixul aakhir yahay alifutnaynna aanu la xidhiidhin waawljamaacana aanu la xidhiidhin yaaulmaanata almukhaatabana aynan la xidhiidhin nuunu tawkiidna aanu la xidhiidhin marka waxaa lagu binaynaya xaalada sukuun baa lagu binaynaya taasi ogow ka soco wa maratan yubna cala alfatxi marna waxaa lagu bineeyaa fatxa lagu bineeya mata ida tasalat bihi nuunu atawkiid nuunu tawkiid hadday la xidhiidho maxaa lagu binaya ya fatxaa lagu binaya maxaa la odhanayaa ya idribanna ikshayanna ya soo saama mina nuunu tawkiidan waa nuunu tawkiid idribanna tajanabanna waka ficilkii amar maxaa lagu binaynaya fatxaa lagu binaya limaada nuunu tawkiid baa la xidhiidha marka markay nuunu tawkiid la xidhiidhana waxaa lagu binaynaya fatxa lagu binaynayaa imise xaaladood baad i haysa laba xaaladood baad i haysa wa taaratan yumna calaa xadfi xarfi lcilla marna waxaa lagu binaya xadfu xarfi lcilla xarfu cilligii baa la leefaya la goynaya caamilkaa goynaya de waa xilima waidaa kaana muctala alaakhiri waa marka uu dabayaaqadiisa uu ka jiran yahay saddexdii xaraf midka miduu ku jiran yahay saddexdii xarafe mid kamida ayuu ku jiran yahay oo ama yabuu ku bukaa ama wbuu ku bukaa de ama alif buu ku bukaa waayahay waa sida ixsha ama irmi ama uzu mayna sidayn waa xilima markaa waa alifitnina lalama xidhiidhin iska ilaali waaw jamaacana lalama xidhiidhin yalmaanasa mukhatabana lalama xidhiidhin waana muctalulaakhir maxaa lagu binaynayaa xadfu xarfilcila lagu binanaya marka markaad iraabto ixsham waxaad odhanaysaa ficlu amrin mabniyun calaa xadfi xarfi lcila aye wahiya lif walfatxatu qablahaa daalatun calayha ukzuna waa mabniyun calaa xadfi xarfi lcila wahiya alwaaw waldamatu qablahaa daalatun calayha aye maxaa irni mabniyun calaa xadfi xarfi lcila wahiya ya wlkasratu qablaha markaa haddii uu buko xarficillow ku bukana xarficiliyin un baa la goynayaa xarficillaha goynteeda ayaa lagu binaynaya imise xaalaynu haynaa saddex wa taaratan yubna calaa xadfinuun waa ti u dambeysay marna xadfinuun baa lagu binaynaya waa xilima waa afcaal lhamsa waa xilima waa marka uu ficilku yahay amilatu lhamsa markuu yahay afcaal lhamsa marka uu yahay waxaa lagu binaynayaa waxaa lagu binaynayaa markaana xadfu nuun baa lagu binaynaya oo hadday la xidhiidho alif ithnain ama waawljamac ama ya lmuanatha almukhaataba de waa la jaraya maxaa la odhanayaa idriba ama idribu ama idribi mayna saxayn intaba sidaasi ayaad odhanaysa قفا نابك من ذكرى حبيب ومنزلي بصقد اللواء بين دخولي فحوملي ابن قيس قفا بر قفا ألف تسمين ألف اثنين ifa nabki mucalaqaadka inagu tegi doonaa insha allah ah. ifa nabki bu yidhi aabihii baa gabaya ahaayo kadibna wuxuu dhalay inama wada gabayaaya kadibna imruqays baa laga waya bal wax gabaaya isaga uu samayn kari waayo kadibna wuxuu amar ku siiyey laba ninoo xoog waaweyn intay qaadaan buurta ugu dheer intay geeyaan dusheeda inay kasoo shalwiyaan hadduu gabi waayo kadibna markii buurtii la dulgeeyey ayaa lagu yidhi isfurade markaasuu kasii daayay halka قف نبك من ذكرى حبيب ومنزل بصقd لوا بين دخول فحومl halkaas ka bilaaba mclaqadiisu markaa taasi maxaa lagu jasmiyey waa xadfu nuun maxaana la xidhiidhsaday alifu ithnain waawiljamaaciina waxaa ku bilaabay de mxuu aha isheeg laamiyat lcarab laamiyat shanfara ah. أقيموا بني أمي سدور مطيكم فإني لا قوم سواكم لأميلون فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل ونقاري دونا إن شاء الله isna wuxuu ka bilaabay aqiimu waa ficil amar maxaana lagu jasmiyey xadfu nuun waayahay iyadii oo ah n ii sheeg yaa umaanasat lmukhaadaba de maxaa e la odhanaya ya wain yakun amruka lilmuanathi faqul lahaa khaafi rijaal cabadki xariiri baynu ku tegi doonaa khaafi mayna khaafinan markii hore maxaa la gooyey nuuntii e fakulii washrabi waqari cayna waayo intaba wadaad haysataan tusaalahoodii markaa ficilkii amarna wuxuu yeelanayaa afartaa xaaladood buu yeelanayaa taaratan yubna cala sukuun wa taaratan yubna cala alfatxi wa taaratan yubna calaa xadfi xarfi lcilla wa taaratan yubna calaa xadfi nuuni afartaa ayaa ka soo markaa eeg khulaasadiisi waxaa soo khulaasoobay ana almra yubnaa calaa maa yujdamu bihi mudaaricuhu amarka in lagu binaynayo wixii mudaarica lagu jasmin jiray aye fain juzima mudaaricuhu bisukuni buniya cala sukuni mudaarica haddii sukuun lagu jasmin jiray waxaad ku binaysaa amarkiina sukuun mudaarica maa sukuun lagu jasmin jirin markuu saxiixulakhirkaa isna halkiibu maraya wain juzima mudaaricuhu bixadfi xarfi lcila mudaariciyo haddii xadfu xarficilo lagu jasmiyey e bunya alى xadfi xarf اcil maxaa lagu binaynaya ad ai goyntiisu baa lagu binaynaya wain juzima mudaaricu bixadfi nuun mudaaricii haddii lagu jasmiye xadfu nuun waa markuu afcaalu khamse ahaaye bunya calaa xadfi nuun isaganade xitaa mid kale eeg ficilka mudaaric marka nuunu tawkiid lala xidhiidhiyo maxaa lagu binayn jiray fatxo amarkana maxaa lagu binaynaya fatxa lagu binaynaya ficilka mudaaric marka nuunu niswo lala xidhiidhiyo maxaa lagu binayn jiray sukuun ficil amar haddee nuunu niswo lala xidhiigna sukuun baa lagu binaynaya ydribna baad noqonaysa soo marka waa halkay culimada qaarkood ay leeyihiin waxa weeyaan mudaaricu waxa weeyaan waa amar amar kuma jeeda waa mudaaric dabagoosa oo waaba mudaaricun bay yidhahdan waa kudiinta waaba mudaaric bay yidhahdan sidiisii oo asalkiisii hore ahaa bay yidhahdeen litadrib waxa loo gooyey bay yidhahdeen litakfiif ta'diina waxaa loo gooyey yidhahdeen mudaaric isku ekaanayaan de marka la waqfiyo maxaa soo hadhay dee sukuun baa soo hadhay xaraf reeban maad ku hadli karta la la soo hamza la keenay hamzadiina kadibna xaraka la xarakeeyo xaraka la saaray markaasuu idrib noqday marka waxay bay leyihin waa mudaaric dabagoosa waa yahay wuxuu yidhi sheekhu wlmru amarku mabniyun mid la binayn weeyi cala sukuuni sukuun mid lagu binayn weeyi aw calaa xadfi xarfi cilatin ama xarfi cille goyntii mid lagu binayn weeyi aw nuunin aw calaa xadfi nuunin ama nuun goynteed mid lagu binayn weeyi faaida ficilka amar faacil buu leeyahay ficilka muxuu leeyahay faacil buu ficilka amr faacilkiisu sida haalibkaa wuxuu noqdaa damiir mustatira loona istitaariyey wujuban ilaa xilima mooyaane marka loo tiiriyo alif uthnain ama waaw ljamaca ama ya lmuanasa almukhaatab inta kale lakin iska ilaaliyada soo garan maysaan ka soco halkaa maxaynu kaga baxnay amarkii baan kaga baxnay waftataxuu mudaarican biwaaxidi min alxuruufi alarbaci zawaaidi hamsun wa nuun wakada yaa un wata yajmacuhaa qawli anaytu ya fata kii saddexaad ba halkan ka guda galay wuxuu yidhi waftataxuu waxay ku furfurteen nuxaada ma arabi ficlan ficil waxay ku furfurteen ficilka oo mudaarican mudaarica biwaaxidin ay bixarfin xaraf ay ku furfurteen xarafka oo waaxidin keliya xarafka oo min alxuruufi xuruuf ka mid a xuruuftii alarbaci afarta ahayd xuruuftii azawaaidi zawaaida ahayd wahiya xuruuftaasi hamzun ay hamzatun hamze weeyi wa nuunu nuun weeyi wa kada ay wakaainun kada saasoo kale waxaa ayaaun ya ay wataaun iyo ta yajmacu ururin zawaaida afarta qawlii odhaahdaydaan idhi buu yidhi naadimku anaytu waan dhawaaday yaa shaabo waan dhawaaday ninyow dhalin yarkii waan dhawaaday mudaaricii buu sheekhu halkan ka guda laba xukun buu lahaan jiray soo ma xukmun awaliyun wa xukmun aakhiriyun xukunkiisa awalkii muxuu ahaan jiray lagu bilaabi jiray xuruuftan xuruuf zawaaidka afarta ayaa lagu bilaabi jiray oo zaa'id ka ah ficilkii maadida ficilkii maadi dhe soo ma marka waxaa zawaaid loogu magacaabo shaarixu idin odhanaya liannaha ziidat fi lmudaarici duna almaadi waxa lagu ziyaadiyey mudaarica laakiin maadigii laguma ziyaadin waynu fahnin soo ma sidaa aawadeed baa zawaaid loogu magacaabay maxaa loo ziyaadiyey welima ziidat maxaa loo ziyaadiyey liyaxsula alfarqu baynahuma si uu ku xasilo oo lagu kala garto maadigii iyo mudaaricii wa kaanat fi lmudaarici welima kaanat fi lmudaarici duna almaadi oo maxay mudaarica u gasha oo maadigaba ay u geli weyday waxay u geli wadeen lأna اصiiغaةa almaزid عalayha baعd اmujaradi fajucilat siiqaةu saabiq lisaabiqi walaaxiqi lilaaxiqi ah, waxaa sidaasi loo yeelay oo waxa weeyaan mudaarica loogu ziyaadiyey oo maadiga loogu ziyaadin waayey siiqada hore dee waxa weeyaan waa mujarad sooma waa mujarad maxaa loo doortoo la siiyey ziyaado la'aan siiqadan dambe mudaaricuna waa maxay waa maziid maxaana la siiyey dee xuruuftii la siiyey xuruuftii ziyaadada ayaa la siiyey welima zaadu hadihi lxuruufa duna hayriha xuruuftan maxay u doorteen afarta e xuruuf hijaayigii kale uga soo doorteen waxay uga soo doorteen dhowr cilay sheegi jireen liana ziyaadata sababun yastalzamu hiqala ziyaadadu waa sabab uu ka dhalanayo hiqal culays baa ka dhasha wa hadihi alaxrufu akhafu min hayriha xuruuftana wixii kale way ka fududahay likafrati dawraniha calaa alsinati alcarabi arabta alsinadeeda iyo arabadooda ayay in fara badan kusoo noqnoqdaan tacliilaad kalena waynu arki doonaa iyo waxaynu ku gaari doonaa insha allah sarfiga ayaynu ku gaari doonaa markaasi xuruuftan waxaa lagu furfurtaa mudaarica ayaa lagu furfurtaa waana lagama maarmaan haddaba xuruuftaasi waxaynu kitaabkii asalka ku soo qaadanay xarfun jaa limacnan xarafku haddii naxwo dhexdii lagaga sheekeeyo waa xuruufulmacaanide soo ma xuruuftani hadaba markay mudaarica gelayaan dee macaani bay leeyihin laba shardi baa loo shardiyaayo waa inay yihiin oo xuruuftii maadiga waa inay ka ziyaadsan yihiin macnana waa inay faa'iideynayaan labadaa shardi baa lagama maarmaan macaanida kitaabkii horena waynu kusoo sheegnay aye imise macnay faa'idayn jireen shan iyo toban macnay faa'idayn jireen soo saama hamsad maxay faa'idayn jirtay mid keliya aye nuuntuna laba ya-duna afar ta'duna sideed mayna shan iyo toban kusaa ku dhamaystirnay waka waa ka u odhanayo anaytu eeg anaytu anaytu baa lagu kulmiyaa waxaa kaloo lagu kulmiyaa shaarix waa ka idiin sheegaye naaytu waxaa kaloo lagu kulmiyaa nati waxaa kaloo lagu kulmiyaa atayna intaba waa lagu kulmiya intaba he waa lagu kulmiyaa marka waxa fiican in lagu kulmiyo anaytu saasuu odhanaya in anaytu lagu kulmiyo ayaa waxa weeyaan fiican limaada maxaa loogu kulminaya anaytu anaytu waxaa loogu kulminaya waxa ku jira bay yidhahdeen maxay tafaaul fiican baa ku jira oo bimaanaa inaad u dhawaatay maqsuudkii iyo dee cilmigii aad rabtay haddaad tidhahdid natina eh, naaytuna inaad ka fogaatay ya dee xuruufta waxba ma tusiso oo xuruuftu dhibna ma keento nafcina ma keento waxa ka fiican in la libin laabka xuruuftan macaanideedu ay libinlaabmayso ayaa waxa weeyaan anaytu loo doortay oo hamzada u horeysa hal bay faa'idaynaysaa nuunka ku xigaana hamzadu ku libinlaabmayaayo labuu faa'idaynaya ya-da nuunka ku xigtaana isagay kusii liblaamaysayo afar bay faa'ideynaysaa taada u dambaysaana ya-dii bay kusii liblaamaysayo sideed bay faa'ideynaysaa in saa la idhahda ayaa fiican waayahay marka intaba macaanid ynu garno waa shan iyo toban hamsadu waxay faa'idaysaa mid keliya nuunkuna laba aye ya-duna afar taaduna sideed hamzadu fii mawdicin waaxidin mawdic keliyay degtaa mawdicaas waa maxay waa mutakalim de wa huwa almutakalimu maxaad odhanaysaa sawaan kaana mudakaran ama muana ha noqdo ama mude kala noqde hadday gabadhe hadlas leeda waan kacaya maxay odhanaysaa aquumu haddayd adu hadlaysidna de aquumu baad odhanaysa nuunkii muxuu jiray ya wa nuunu fi mawdicayn ah, mutakalim wa macahu ayruhu ama mutakalim almucadimu nafsa almutakalimu almucadimu nafsa qof mutakalima isagoo hadlaya lakin naftiisa weyninaya muxuu odhanayaa naquumu ah. hadda cid kula joogtana naquumu baad odhanaysaa haddaad adu isweynaysayna maxaad odhanaysaa naquumu baad odhanaysaa waay maxaa ku xiga yadi yaduna maxay faa'ideynaysaa afar bay faa'ideynaysaa walyaw liarbaca lilghaa'ibi walilghaa'ibayni walilghaa'ibiina walilghaa'ibaati inta afartaas iyaduna faa'ideynaysa ghaayib waa nin maxaa la odhanaya zaydun yaquumu laba ninoo maqan maxaa la odhanaya azaydani yaquumaani aye jamc ragoo maqan azayduna yaqumuuna jamc dumaroo maqan alhindaatu yaqumna yadina afartaasay faa'idaysay maxay noo yimiday tadii soo maaha tadi waay wataa lihamaniya iyade sideed bay faa'idaynaysaa aye lilmukhaaطabi walilmukhaaطabayni walilmukhaaطabiina walilmukhaaطabati walilmukhaaطabatayni walilmukhaaطabaati mayna lixayn ya wlilaabati wlilaabati wlilaaibati wlilaaibeyni eh, waa imisa sideed sideeddaas iyaduna faa'idaynaysa sideeddaa dhinac haddaynu u eegno saddex baa raga shanna waa dumar dhinac kale haddaynu ka eegno lix baa mukhaataba labana waa haa'ib soo garan mayno haye nin mukhaataba maxaa la odhanaya anta ya zaydu taquumu laba raga la hadal antuma ya zaydani taquumaani jamca ragga la hadal antum ya zayduna taquumuuna mana saxayn gabar keliya la hadalo mukhaadaba anti ya hindu taquumiina kolkan la hadlayna mukhaadaba ay tahay laba dumara antuma ya hindani taquumaani aw taquumatani ba tabay usii raaciyaan taquumaani ba iska dhe aye jamcoogi antuna ya hindatu taqumna imsa adiga gabar keliya maqan baa lala hadlaya maxaa la odhanaya hindun taquumu laba dumaraa lala hadlaya maxaa la odhanaya alhindani taquumaani labadii hindooyina maqnaa way kacayaan haddaba eega labaa soo noqnoqday laba goor tusaale ahaan taquumu iyo taquumu labada lafti way soo noqdeen taquumaanina saddex goor bay soo noqotay taqumu mar nin baa lagula hadlayaa waa mukhaatab marna gabadh baa lagula hadlayaayo waa haayib taquumataanina saddex goor bay soo noqoto mar waxaa lagula hadlayaa laba nin oo mukhaadaba marna waxaa lagula hadlayaa laba dumar oo mukhaadaba marna waxaa lagula hadlayaa laba dumar oo haayiba sidaad ku kala garanaysaada ha ku dhagafaarina qaarinada ka horeysa lagu kala garta hadalka ila hadal baa socdo maa ila afcariir baad akriyaysaa hadalkan ka horreeyaad eegeysaayo haddii waxa weeyaan dee nin uu ku dhacayo waxay ku dhici mukhaadab u noqoni ninki haddii gabadh siyaaqaad ka fahantidna haa'ibay noqoni taquumatanina yadna waa sidaasi oo kale oo haddii rag aad ka dareentid dee mukhaadab bay noqoni haddaad dumar ka dareentid siiqadu laakiin ay noqoto waxa weeyaan laba dumar ay noqdaan waxa weeyaan qarinaduna aad tusiso inay mukhaadab yihiinna laba dumaray ku dhici qarinadu hadii aad tusiso inay haayib yihiinna dee laba dumar ay iyo laba raga noqon maayaan markaa qarinada lagu kala garanaya ka soco wuxuu yidhi sheekhu waftataxuu way furfurteen ficlan ficil bay furfurteen ficilka oo mudaarican mudaarica bixarfin xaraf bay ku furfurteen xarafka oo waaxidin keliya xarafka oo min alxuruufi xuruuftii ka mid a xuruuftii alarbaci afarta ahayd xuruuftii alzawaaidi zawaaida iyo ziyaadada ahayd hamzun wahiya xuruuftaasi hamzun hamze weeyi wa nuunun nuun weeyi wa kada ay wakaainun kada saasoo kale waxa a yaaun ya wa ta wuxuu u qasriyey waa nadmiga wa taaun iyo ta soo basiid ma icraabteedu xitaa waa waadix waxa ururin haa xuruufta afartaa qawlii odhahdayda aan idhi buu yidhi sheekhu anaytu ya fata asalkiina muxuu yidhi yajmacuhaa qawluka buu yidhi sheekhuna muxuuna ana aba idhi buu anaytu ah, dee waa daruuratu nadmi daruuratu nadmi weeyaan waa yahay anaytudan ixraabaad fara badan baa kuugu banaanoo yajmacu waxa kulmin oo ururin haa xuruuftaasi qawlii odhahdayda aan idhi anaytu aan idhi waa maquulu qawlkii yajmacu waxaa ururin qawli qawlkaygaa ururin anaytubaa ururin waa bedel yajmacu waxaa ururin haa xuruuftaasi qawli qawlkayga anaytu ah waa bayaan saddexda qowl ma banaana qaado yaa fataa waana keladii maqsuudadahay wiil yahow dhalin yarka waay waxaytu kaanat fi rubaaciyin tudam wafatxuhaa fi ma siwaahu multazam faaida ficilka mudaaric marka lagu bilaabo hamzo faacilkiisu muxuu noqdaa ficilka mudaaric marka hamzo lagu bilaabo faacilkiisu muxuu noqdaa ana mu noqonaya waa mustatir ma marka lagu bilaabo nuunna naxnu marka lagu bilaabo ta'na anta ilaa ta kolkaa haayibka laga soo reebayo mooyaane aye marka lagu bilaabo yana huwa soo saa noqon maayo haddaba eega kulu maa kana taqdiiruhu ana aw anta aw naxnu fa huwa mustatirun wujuba wax kasta oo taqdiirkiisu noqdo ana aad soo qadartid ama anta aad soo qadartid ama naxnu aad soo qadartid istitaarkiisaas waa istitaar wujuba wamaa kaana taqdiiruhu huwa aw hiya fa huwa mustatirun jawaazan waxa taqdiirkiisu noqdo hiya aw huwana istitaarkiisa waa istitaar jawaaza weeyaan insha alla waynu gaari doonaa mar baynu dabdin doonaayo abyaad baa lagu qaadi jiray waxaytu kaanat fi rubaaciyin tudam wa fatxuhaa fi ma siwaahu multazam halkan wuxuu ka waramaya asalkii kama waramayn mayna kuso dhaafin ajrubigiisamu ka waramay camala biqawli wazidtuhu fawaa'ida biha alghina buu sheekh xuseen ila inoo ballan qaaday wuxuu yidhi waxaytu kaanat wa haadihi tan alaxrufu ee xuruuftiihi tudamu waa la damin ay hiya xuruufta waa la damin xayu makaan baa la damin kaanat ay ahaan ay hiya xuruuftu kaa'inatan mid ku sugan fii ficlin ficil dhexdii ku sugan ficilka oo rubaaciyin afarleen noo nisbeeyey wfatxuhaa y wafatxu tilka alaxrufi xuruuftaa iyada a ah fatxaheegu fii ma ay fi ladii ficilkii dhexdiisa la fatxiyo siwaahu ay siwa rubaaciyi rubaaciga ka soo hadhay multazamun fatxahaas mid la laazimi weey intan yar sarfiga ay noogu iman doontaayo naxwaha dakhiil iyo martibay ku tahaye wuxuu ka warramayaa axrufulmudaaricihi ficilka mudaaric lagu bilaabayay sidaan u xarakeeya afcaashiibaad laba u qaybin ficilkii maadaa dib ugu noqonaysaa ficilkaa maadiha ma afar xaraf ahaa mise muu ahaan afar xaraf hadii uu ka kooban yahay sarfigaynu ku baran doonaa rubaaci baa la dhahdaa xuruuftii axrufulmudaaricaha waad godaysaa ma fahni ad haddii aanu afar ahayn afar haddii aanu ahayn maa maxaa looga jeedaa inuu ka yar yahay inuu ka badan yahay inuu ka yar yahay oo thulaati u yahay saddex xaraf leh inuu ka badan yahay oo shan xarafle ama uu yahay iyo xarafle markaasina xukun gaar u qaadan haddaba hadduu rubaaci noqdo tusaale akrama ka waran akrama waa mise xaraf ille waa maadi afar daxraje ka waran waa afar waa maadi soo ma maadaama oo daxraje ay maadi tahay axrufu mudaaricaha aad gelinaysid waad godaysaa daxrija wuu wilaanwiliy wey bal anaa wilaanwilinaya dhe u dhe hamsaad markuu u daxriju nuon ku bilow nudaxriju taa ku bilow tudaxriju yaa ku bilow yudaxriju akramo ka waran maxaad odhanaysaa markaad mudaaraaynaysid ukrimu akrimu ha ukrimu nukrimu tukrimu yukrimu waad fahamtay mayla tahay ficilkan hore ayaad eegaysaa ayaa maadiga ah haddii afar xaraf uu yahay maadigiisii afarta xaraf ama ziyaadaha ku gaadho daama ama mujarad ba ha ahaadee maxaa la samaynayaa axrufumudaaricaha waa la godayaa mayna basidayn itaasu inta hore kaga sheekeeyey shadriga hore shadriga dambena wuxuu ku leeyahay wixii aan rubaaci ahayn oo ka yar waa saddex xaraf daraba ka warama daraba ka warama culimo waa saddex qatalo ka warama nasarina bas muaalice waaye waad ka dhigasa adrib waad ohansa udrib waad odhante adrib waad ohansa maxaad adribu nadribu tadribu yadribu mayna basidahay khumaasi inalaqa in mana laban waa imisa shan xarafna maadigahayn mudaarice anaa tegaya dhe analiqu iska kordhig nanaliqu tanaliqu yanaliqu istakrajaga orama mayna lixahayn is is takraja mayna lix xaraf hayn mudaaric ka dhig astakriju nastakriju tastakriju yastakriju hadda si fiicanilaya wuxuu kaga sheekeynayaa baydkan axrufulmudaaricaha sidaan u xarakeeyaa waxaad eegaysaa ficilka hore ee maadiga afar xaraf haddii uu yahay xarafkan mudaaric eed ku furfuratay god haddii afar xaraf aanu ahayn oo uu ka yaryahay ama uu ka badan yahi khumaasi yahay ama sudaasi ama uu ka yaryahay oo thulaati uu yahayna xarafkii iska fadxi maxaa sidan loo yeelay sarifkaan ku baran doonaa insha alla ka soco waxaytu kaanat fi rubaaciyintudam wa fatxuhaa fi ma siwaahu multazam wa hadihi tan alaxrufu ee xuruuftii tudamu waa la damin ay hiya xuruufta waa la damin xayu makaan baa la damin kaanat ay ahaan ay hiya xuruuftu kaainatan mid ku sugan waa khabarkii kaane fii rubaaciyin ay fii ficlin ficil dhexdii mid ku sugan ficilka oo rubaaciyin afar la ficil xuruuftiisu ay ahayd marka ay xuruuftani ku sugnaato ee ay gasho maxaa la samaynayaa xuruuftii waa la wa fatxuhaa ay wa fatxu tilka alaxrufi xuruuftaasi iyada a ah fatxeega fii ma ay fi ladi ficilkii dhexdiisa la fatxiyo siwaahu ay siwa rubaaciyi rubaaciga ka soo haray oo hulaasi ah ama khumaasi ah ama sudaasi ah multazamun fadxaasi mid la laazimi weeyi mayna basidaan culim fiimaada jaariya majhuurkaas uma aragtin ilaa saddex sibood baa kuu banaan inaad isayn eega laqmaynaa kuu banaan ood ku tacalujiso wa fatxuha wa fatxuha ay wa fatxu tilka alaxrufi xuruuftaa iyadaa fadxeheega fiimaa ay filadii kii dhexdiisa la fadxiyo fadxaan siwaahu ay istaqara sugnaaday huwa maagu siwaahu ay siwa rubaaciyi rubaaciga sokadi multazamun mid la laazimi wey waxaan ku tacalujinay fatxa waxaa kaloo banaan inaynu multazamka ku tacalujino aynu nidhaano wa fatxuhaa ay wa fatxu tilka alaxrufi xuruuftaa iyada ah fatxaheegu multazamun mid la laazimi weeyi fii ma ay fi ladii ficil dhexdii baa loo laazimi istaqara sugnaaday ficilku siwaahu ay siwa rubaaciyi sokadi waxaa kaloo banaan inaynu xaalayno ka xaalayno fatxuhaa hada ku jirta wa fatxuhaa ay wa fatxu tilka alaxrufi xuruufta iyadaa fadxeega kaainatan xaal ay tahay fadxadaasi fii ay fi ladii kii dhexdiisa istaqara sugnaaday huwa ladigu siwaahu ay siwa rubaaci rubaaciga sukadi multazamun mid la laazimi weeyi ka soco wuxuu yihi rafculmudaarici ladii tajarada can naasibin wajaazimin taabada mudaaric baa udambeeya soma xukunkiisi haddaba ka waran xukunkiisi aweliga habaynu ku jirna waynu sheegnay xukunkiisa aakhiriga laba mid buu noqon alcraab walbina alcraabu wlbina bina markuu noqonayo hore inu usoo marne imise siyood baa lagu binayn jiray laba arrimood haddee nunu niswo lala xidhiidiyo maxaa lagu bineeyaa sukun haddee nunu togid lala xidhiidiyo ama haqiila noqoto ama khafiifa noqotone fatxo manasayn xukunkiisa aakhirigaa weeyaan marna mucrab buu noqdaayo marka mucrabkaa saddex baa ka soo bixi inuu marfuuc noqdo iyo inuu mansuub noqdo iyo inuu majzub noqdo waa ka halkaas ku sharaxaya rafculmudaarici mudaaric rafcihi alladii mudaarica oo tajarada ka qaawismay huwa mudaaricu can naasibin naasib ka qaawismay wa jaazimin jaazim ka qaawismay ta'abada waa abidoobay ay huwa rafcuhu muxuu ku leeyahay sheekhu wuxuu yidhi ficilka mudaaric rafcihiisa mudaarica weliba ka qaawismay naasibkan soo socon doono nawaasibta imisu ka dhigi doonaa toban jawaasimtana sideed iy toban buu ka dhigi jira waxyaalihii de waxa weeyaan kuyaan eh, waxa weyan mutafaq ahayn sheekhu waa iskaga yimid oo wuu daadin doonaa shan iyo toban iyagana kasoo qaad mina shan iyo labaatanayn shan iyo labaatankaa ficilka haddii laga waayo maxaa la odhanaya waa marfuu baa laodhanaya waa marfuu baa la odhanaya walam yaqul sheekhu mu odhan ow raaficun rafcu mudaaric ladi tajarad can naasibin wajaazimin wa raaficin mu odhan musaa odhan waay de lianahu laslu oba la rafcinaya rafcuhu waa maxay isaga ayaa asal ah walam yaqul aw khaafidin limaada lianna alkhafda laa yadkulu fi lafcaal khafdu afcaasha muu gala maya ma galo markaa eeg ficilka mudaaric marka naasib aanu gelin way noo iman doonaan horena waynu u dhigane jaazimna aanu gelin way noo iman doonaane waa la rafcinayaa haddaba eeg layskuma khilaafin in la rafcinayo laakin waxaa laysku khilaafay maxaa rafcinaya fiihi arbacatu aqwaal afar qowl baa ku jira layskuma khilaafin baan idin idhi maxay in la rafcinayo laakin maxaa laisku khilaafay waxaa rafcinaya laisku khilaafay afar qawl baana laiskugu khilaafay afarta qawl ba insha alla qadrigiina ku gaari doonaa afar qawl baa ku jira oo litajarudihi can inaasibi wاljaazimi cinda albasriyiina cinda alkuufiyiina aw liwuquucihi mawqica alsmi cinda albasriyiina aw limudaaracatihi lilsmi cinda haclabin aw baxrufi mudaaracati cinda alkisaa-iyi wasaxiixu lwalu ka horaana saxiixa kaasi qaado insha alla waynu gaari doonaa tacaaliisha ku jirta iyo siday u kala raajixsan yihiin kaa hore oo ah tajarudka madhnaanshaha uu ka madhnaaday naasib iyo jaasim laftii baa rafciyey saxiix markaa tajarudkaas muna caamil macnawi yahay caamilka macnawina fi luga alcarabiya guud ahaan laba meelood camal falaa labada meelood oo maxay waa tajarudkan ficilka mudaaric iyo ibtidaa labada goorba weeyaan markaa qawlkaasa u raajixsan inaynu nidhaahno waa qaawanaanshaha iyo marhnaanshaha uu ka marhnaaday naasibiya jaazim rafcu lmudaarici mudaaric rafcihi alladii mudaaricaasoo tajarada ka qaawis tajarada laga qaawiyaha iska odhanin tajarada ka qaawismay weyan waa mutaa waxaa la dhahdaa tajarada ka qaawismay ay wjaaziminay wa can jaazimin jaazim ka qaawismay taabada waa ficil maadi faacilkiina waa huwa soo arki mayse jumladaasa khabarkiya taabada waa abidoobay ay huwa rafcahaasi bimacnaa tabata abadan weligiiba u sugnaaday oo oh, haddii ficilka jaazim laga waayo naasibna laga waayo dee waa la rafcinaya ficilkii mudaaricna halkaasuu kugu khulaaseeyey ficilkii amarna wuu khulaaseeyey ficilka maadina wuu khulaaseeyey nawaasibtii oo xaalad kale ayuu halkaa sheekhu ka gudageli doonaa wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub